bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna sheekh صالح بn cbd الlahi الcusaymiي غafar allah lah wlahum jamiعa bsnaadi kuli minhm ilى sfn cayna can cmr diran cbi qabus ml cbdالlahi bn cmr اlcaas can cbdillahi bn cmr اlcaas radi allahu tacala anهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wali wslm alraaximuun yarxamhm الرaxman yarxamu man fi ardi xkm الsmاء wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biqira'i musul mutn khasatan usul xadiid mustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbati ajmaciin liyafuzuu bisacaadati alcajl alajl fahada hu lmajlis araabic watisuun majaalis iqra'i wa sharxi kitab macaalim sunna nawowiya fii masaa'i aw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 ka dhaarto ayuu fasalkan fasal weyaan abwaab imaamku sooma gelin xafidahullah dhammaan wuxuu ka dhigay fusuul ayuu ka dhigay xadiidka ama hal fasal ayuu ka dhigay xadiidka laba kun shan boqol iyo toban iyo can umi salamata waxaa laga wariyey umi اlmuminiin zawji الnabiy radia allahu taala ardaha ana nabiya nabigeena sal la slm xalafa wuxuu ku dhaartay an laa yadkhula inuusan u gelin xalafa wuu dhaartay laa yadkhulu ma gelaayo calaa bacdi ahlihi reerkiisa qeyb ka mid ah shahran bil ayuu nabigeena ku dhaartay sal slm inuu dumarkiisa qeyb ka mid ah uusan hal bil u gelaynin gurigooda uusan tegaynin uusan muxuuah la dhaqmaynin ayuu nabiga ku dhaartay sal slm falamaa goortii madaa ay dhammaatay tiscatun wacishruuna sagaal iyo labaatan yowman ee maalin hadaa nabigu ku kalahay calayhina dumarka ayuu ku kalahay ow raaxo ama nabigu ku caraabay weyaan sala allah alay waslem faqiila lahu waxaa loo yihi nabiga allow xalafta waxaad dhaaratay anlaa tadkhula inaadan gelin calayhina dushooda shahran bilkaamila qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slem ina shahra bisha yakuunu wuxuu ahaadaa tiscatan wacishriina yowman maalmood wuu noqdaa soddonna wuu noqdaa sagaal iyo labaatan wuu noqdaa weyaan bishu muslim ayaa soo saara xadiidkaas wafii riwaayati riwaayad albuhaari bukhaari u sugnaatay alaa nabigu wuxuu ka dhaartay min nisaa'ihi dumarkiisa shahran hal bil ayuu nabigana ka dhaartay sala allahu calayhi waali wasalam marka iilaaga qofka hadduu marba ka dhaarto dumarkii hadduu ka dhaarto waxaa weeyaan xilliga uu ku dhaartay waa in la gaaro waa in la gaaro weeyaan waayo xadiidka laba kun shan boqol toban iyo lixaad can ibni cabbaas waxa lgu radi allahu ta anhuma cbdullahi bin cabbaas ibni cami nebi xabru lumma wa turjumaan wanisaau nabiyi nabiga xaaskiisa iyo dumarkiisana yabkiina ay wada ooynayaan dumarkii oo dhan oohin ayay la wada dhaceen radia allahu tacala canhunna cinda kulli imra'atin haweeney la arka oo minhunna dumarka nabigeena ka mid sal l slm ahluhaa reerkii ayaa la jooga reerkeedii iyo qaraabadeed ayaa la jooga wayna ooynayaan fa kharajtu waxaan u baxay ila masjid masjidka ayaan u baxay ibnu cabaas ayaa dhihi fa idaa huwa waabi isagoo masjidkii mal'aanu buuxa min annaas dadka ay ka yihiin afka masjidka ayuu joogaa waa buuxa weyaan fa jaءa cumaru ayaa yimid ibn اkhaaab radi allahu ta arda ayaa yimid fasacida wuxuu u koray ila nebi nabiga xaggiisa ayuu u koray sala اllahu alay waslm wahuwa nabigan fii gurfatin qol oo lahu isagoo sugnaaday qol weliba dabaq ahaan oo kore ayuu nabiga saarnay sala اllahu alayhi waaalih wasalam faslama wuu salaamay nabiga ayuu salaamay falam yujibu axadun qofna uma jawaabin asalaamu calaykum qof u jawaab lama arka uma salama kadibna wuu salaamay falam yujiib axadun qofna uma jawaabin uma salama wuu salaamay falam yujiib axadun qofna uma jawaabin nabigu inuusan maqlin ayaa laga yaaba sala allahu calayhi waalihi wasalam fanaadahu wuu dhawaaqay marka yaa rasuula allah oo kale ayuu yidhi fadakhala cala nabi nabiga ayuu galay sal l slam faqaal wuxuu yidhi aallaqta nisaa'aka dumarkaadi miyaad furtay haweenkaagii miyaad wada furtay faqaala nabigan wuxuu yidhi sal sl laa maya maanan furin walaakin warka lagu laabiy alayt waxaan dhaartay minhunna ayaga ayaan ka dhaartay ayuu nabig yihi sal allahu alayhi waalihi wasalam famakata nabigu wuxuu nagaaday tican waishiina sagaal iyo labaatan ayuu nagaaday uma dahala calaa nisaai dumarkiis ayuu galay nabiga sal slm buhari aya so sar xadidka xadidka laba kun shan boqol toban iyo toddobaad can naafi waxaa la wari mowla cbdilahi bn cumar raximah llah ana bn cumar cabdilahi bn cumar radi allahu tacala anhuma kana wuxuu abdilahi bin cumar yaquulu mid yidhahda fil ilaahi dhaarta la dhaarto oo qofka reerhiis uu ka dhaarto ama reerkiis uu ka dhaarto alladii kaasoo samaa u magacaabay allahu alla weyne u magacaabay laa yaxilu uma bannaan liaxadin qof bacda aljali ajasha gadaashii markii muddadii gadaasheed ilaa an yumsika inuu haysto reerkiisa bilmacruufi wanaag aw yaczima inuu go'aamiyo aطalaaqa furiinka kamaa amara allah alweyne eh, siduu faray subxaana wa tacaala marka xadiidkan ama aarkan dambe cabdullahi bn cumar wuxuu leeyahay qofka hadduu marba dhaarto ood reerkiisa ka dhaarto uma bannaano haddii afar bilood la gaaro kadib laba shay unba u bannaan tan koobaad inuu reerkiisa dhaqan wanaagsan kula dhaqdo soo noqdo tan labaadna in uu si wanaagsan u furo wax saddexaye lama arko weyaan ilah wuxuu le subxana watacaala markuu ka hadlaya ilaaga liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur afar bilood haddii aad tirahda reerkaaga muxuu ahaa kuuma dhowaanayo ood ka dhaarato afar bilood waa lagu ogolya inaad muxuuaha saa kaga maaraato laakiin afar bilood haddii ay dhammaato laba unbaa kuu furan inaad reerkaaga usoo laabato ood muxuaha nin reerkiisa dhaqday oo wanaag iyo khayr iyo isfahan ku dhaqdi noqota iyo inaad furto wax ka dhexay lama arka weyaan ka badan ilaa socona ma jiro saas ayuu rabbigeen cadday subxana wa tacaala nabigeenana alayh sla slam uu sidoo kale cabdullahi bin cumar radi allahu ta ardah oo ku fasiray halkaas waxaan kaga gudubnay kitaabkii saddexaad ayaan kaga gudubnay alkitaab araabic kitaabka afraad axkaamu lmawluud canuga la dhala ood ilaahay subxana wa tacaala ku manaysta qofka axkaamtiisa ayuu baab yahay ayuu u yahay weyaan ilahi wuxuu wa tacaala yahabu liman yashaau inaaan wayahabu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraana wainaaan wayajcalu man yashaau caqiima inahu caliimu qadiir ilaahay subxaana wa tacaala qofkuu raba dumar ayuu siinayaa gabdha ayuu u hibaynaya waa hiba isaga ayaa tafadul iyo siisma siini qofkuu rabana waxaa weeyaan rag ayuu siinaya amaba rag iyo dumar ayuu rabbi subxana watacala qofka isugu daraya waa nicmada aad ugu weynaan ugu weyninka badan weeyaan qofka in laisugu daro waa nicmada ugu weyn qofkuu doonana wuxuu ka dhigaya madhalays qof aanan muxuu ahaba yaraatee aanan aan farac lahayn ayuu rabbi ka dhigaya subxana watacala maxaa yeele ilaahay waa mid cilmi badana ah badan wuxuu rabana eh, inuu sameeyo kuma adko wuxuu samaynaana aqoon ayuu leeyay rabbigan subxaana watacala qof walba markuu ilmo siini kan oo kana u dhigi kan gabdho uu siini kan wiilal uu isugu dari kan uu muxuu ahaa dhigi ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa iyo qudradiisa ayaa waxa halka iyada keentay weyaan saas weyaan marka ilmaha waa hibo ilaahay subxaana wa tacaala uu qofka uu siiyo alfasl اwal fasalka koobaad annasab nasabka ayaa halkaan aan ka bilaabaynaa nasabka ayaa halkaan laga bilaaba weyaan baabun idaa carada qofka hadduu sarbeebo binafyi waladi canugaas inuusan dhalin hadduu yaro sarbeebo canugiisii ayaa muxuu ahaa wuxuu yaro ag marmaray inuusan canugiisi ahayn canugan ima yaro eka iyo canugan yani xaaladiis waa sidee iyo yani canugii ayuu yaro ag marmaray inuusan asaga dhalin xukunkeeda muxuu noqonaya baabun idaa carada hadduu qofka sarbeebo binafyi waladi canuga inuu iska anfiyo ayuu muxuu ahaa baabkan u baabi weyaan xadiidka laba kun shan boqol iyo toban iyo sideedaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu taala arda ana acraabiya nin reer baadiye ah ataa rasuula nabiga lu yimi sal l slam faqala wuxuu yidhi in imraatii haweenaydayd xaaskayga waladad waxay dhashay hulaaman wiil aswada ee madow wa inii anna ankartu waan inkiray faqaala rasul wuxu yidhi sal slm hal laka min ibilin geel miyaad leedahay qaala wuxuu yidhi nacmha qaala wuxuu yidhi famaa alwaanuha midabadeeda maxay yihiin ama geelaas midabadiis muxuu yahay qaala wuxuu yidhi hal fiiha awraqa qaar gaafan oo madow cadaan yar uu ku jira lah muxuu aha ku jira qaala wuxuu yidhi ina fiiha lawurqan ah, in badan oo gaafan ayaa ku jira ama dhowr gaafan ayaa ku jira weyaan qaala wuxuu yidhi faana faana sideebaa turaa u aragtaa daalika arrinka asaga jaaha inuu yimid maadaama geelaada dhan uu wada cascas geelan muxuu ahaa ama dhowrkan neef oo aanan ahayn casaanka ahayn inuu ka imaaday xaggeed umalaynaysaa qaala wuxuu ya rasuul rasuulka allow cirqun xidid ayaa nazacaha jiitay yacni waxaa siibay ama waxaa jiitay asal ayaa jiitay saas ayuu yidhi qaala wuxuu yidhi walacalla hada canugan waxaa laga yaabaa madow cirqun inuu xidid nazacahu jiitay walam yurakis uma ruqsayn lahu nabigeena fi lintifaa'i minhu inuu canugaas uu yidhahda aniga ma dhalin nabigu uma ruqsayn sal alla alay slam ilmo qofka tusaale ahaan xaaskii ama cas ninkiina waa sidii oo kale canugiina waa qadiid madow ya arinta ayada marka waa mishkilad weliba carab waa taqaanaa ninkii marka nabigu u yimi sal l sl alla wuxuu yidhi canugaygii waa ku ad aragta xaaladiisa markaasaa nabigeena ala sl slam caqligiisa ayuu la hadlay wuxuu yidhi geel miyaad leeda ha geelaada muxuu sidiisa waa geel wada casiina ama guduudah markaasuu yidhi geel aan casaanka ahayn oo madow iyo cadaan isku jiro madow u badan waa geela gaafane ma ku jiraa geelaada oo muxuua ilmihii ka dhalanayay meeshii oo muxuu ahaa geel uu dhalayay casaa ma lagu arkaa ha markaasuu yar xagguu ka keenay waxaa laga yaaba asal hore inuu jiitay kanna waxaa laga yaba asal inuu jiitay waa sidaa marka halkaas ayaa looga xiray nabigeena sal sl marka wuxuu yidhi wuxuu ka diiday inuu iska anfiyo baab lwalad lfiraash canuga waxaa iskala firaashka lagu dhalay canuga aan aabba lahayn amaba canuga aanan meher ku dhalanin oo garaaca sida loo yaqaan oo kale ah canugaas asal ahaan kii muxua wacalka dhalay canugaas ma lama siinayo mana yeelanayo laakiin canugaas waxaa iskala firaashkii uu ku dhashay ayaa iskala weeyaan oo tarbiyadiisii iyo walaagiisi iyo muxua inuu ka tirsanaado dabcan iyagaa dhan lama dhahayo dhan nasab looma sheegay laakiin dhanka sihriga iyo xididnimada iyo eh, dhankaas hayntaas iyo inuu ka tirsanaantaas firaashkaas iyo cidda eh, mxuu ahaa eh, iskalah firaashkaas ayaa waxaa weyaan iska la canugaas weyan alwaladu canugi ilfiraash haweeneyda waxaa la yidhaha firaash liannaha lianna yaftarishuha marka haweeneydaas iyo ninka haweeneydaas qabo ayaa iskala weeyaan amaba waalid ha noqdo amaba ninkeeda ha noqdo xadiidka laba kun shan boqol toban taala arda ana rasul rasulka sal slm qal nabigan wuxuu alwaladu canugi aanan aabbaha lahayn lilfiraashi firaashki ayaa iskala firaashki ayaa iskala oo muxuu ahaa eh, ninkii eh, xaaska qabay amaba aabbihii dhalay ayaa iskale weyaan walcaahiri qofka zaaniga oo dhiliga ah oo wax dhilaystayna alxajaru dhagax ha cuna weyaan xajarka yani rajmigii ma aha wax laga hadla rajmigii ma aha ee waxaa weeyaan dhagax cun iyo qofka markii muxuu ahaa eber la diri rabo dhagax cun ayaa la yihahdaa sooma saas ay dadka qaar yihahdaan marka xajarkaas waxaa weeyaan yani dhagaxa cuna weyaan wax haba yaraat uleey malaha canugaas waxba kuma lahan sidaas ayuu nabigeena kala jooda sala allahu alayhi waaalihi wasalem buhari muslim ayaa soo saaray arrinkan marka waa arrin cajiiba ah. canugan <clears throat> aabba iyo hooyo dambaabay ayaa iska dhalay oo labadana ilaahay ku caasi subxaanahu wa tacaala canugan marka maxaa dembigiisa marka dembigu uu leeyahy isaga u galay maxayt ma isaga ayaa yidhi muxuuha saan hala yeelo oo saan haligu dhala waa maya wax dembi uu leeyahy ma lahan canuga isagaa dembigiisa waa wuxuu isaga la imaado markuu qaangaaro isaga markuu qaangaaro wuxuu la imaada ayuu leeyahay muminiintaas ayuu ka mid noqonaya hadduu isaan iyo wanaag iyo mumin iimaan la imaado hadduu gaalnimo iyo fisqi iyo nifaaq iyo balaayo la imaadona waxa wey dhankaas ayuu maraya waxaa weeyaan eh, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaa taziru waasiratun wisra ukhra muxuu ahaa naf dambawday tu dusha looma saaro naf walba waxaa wey dembigeeda ayaa loo qabtaa marka islaantan iyo ninkan dhiloobay oo dambaabay canugan waxba kama gelin ee canugaas xanaadadiisa iyo xayntiisa ninkii muxuu ahaa islaantaas xumaanta samaysay qabay ayaa canugaas la siinaya aabba inuu iya ma aha laakiin mas iyo waxaa weyaan walaagiis waxaanay dhahaan inuu isaga ka tirsanaado iyo ama aabbihii gabadha dhalay saas weeyaan dhankaas ayuu maraya ama hooyadii laftirkeedii xaggeeda ayuu maraya xataa haddii ay muxuu ahaa zaaniyad ahayd ayada xaggeeda ayuu maraya ee ninkii muxuu ahaa ee xumaanta la imaaday oo zinada sameeyey canugaas marna isagaa lama dhahaayo xaggiisa lama marinaayo bikhilaafi maa yacmalu soomaaliyuun soomaalida waxyaabaha ay sameeyaan lakiin arrinta iyada waa dabamarsan tahayo ninkii muxuu ahaa wacalka iyo canugan garaca aabbihii ahaa oo dhalay kaas ayaa la haleeshiya saxna ma ahan cagsi weyaan arrintaas arrin ka duwan ee shareecada qabtaa wa fii riwaayati riwaayat albuhaari bukhaari muxuu usugnaatay ama ku sugnaatay alwaladu canugii lisaaxibi alfiraash firaashka ninka iskale ayaa iskale weyaan ayaa ayuu usugnaaday buhari ayaa soo sara xadikaas ama riwaayadaas xadidka laba kun shan boqol iyo labaatanaad can caiشhata waxaa la wariyey radi taala ardaha anha caaisha qaalat waxay tihi ikhtasama sacd ibn abu sacd ibnu abi waqaas sacd ibn abi waqaas awalu man rama sahman fii sabiili اlah ninkaas ibn abi ah, iyo waxaa murmay iyo cabdullaahi ibnu zamcata fii hulaamin canug ayay ku murmeen labadaas ayaa canug isku haystaan nabiga u yimaadeen sal اl slm waa dacwo faqaala sacdun sacd ibn waqaasa wuxuu yidhi haada canugan yaa rasu rasuulka allow ibnu akhii walaalkay wiilkiisa weyaan cutbata ibnu abi waqaas walaalkay oo cutba la yidhahdo wiilkiisa weeyaan cahayda ilaya wuxuu igula ballamay annahu isaga ibnuhu wiilkiisa inuu yahay aniga ayuu igala dardaarmay undur eeg ilaa shabahi siuu mxuua siduu uegyahay ninka la cutba fiir nabi allow wa qaala cabdu ibnu zamcata wuxuu yidhi haada kan akhii walaalkay yaa rasul rasuulka allow wilida canugaas waxaa lagu dhalay calaa firaashi abi aabbahay gogoshiisa min waliidatihi addoontiisii aabba muxuu ahaa addoontiisii ayaa dhashay oo firaashka aabba ayaa lagu dhalay waa jaahiliga la soya la socda xilligii jaahiliga xukunka isaga ah ayaa lasoo raray fanadara rasul nabig ale wuxuu egay ilaa shabahihi canuga u ekaantu u egyahay oo farca wuxuu arkay shabahan u ekaasho bayinan cad bicutbata cutba oo sacd ibn abi waqaas la dhashay inuu aad ugu egyahay iyuu arkay weyaan faqaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm huwa canugan laka adi ayuu kuu sugnaaday ya cabdu cabdi bni zamco adiga qaado alwaladu canuga liraash iraashka ee iskala walcahiri qofka zaaniga ahna zinalowga ahna alxajaru dhagax ayuu cunaya weyaan dhagax ayuu leeyahay wa canug ma lahan waxtajibi minhu ka xijaabaya sawdatu sawdow bintu zamcata xijaab ka xira weyaan falam tarahum ayan arkin sawdatu sawda qatu weligeed bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidkan marka nabigeena sal sl labadaas saxaabi ay u yimaadeen canugaas jaahiligi wixii dhacay moogtu waa imtixaan canugii jaahiliga ayuu caloolgalay u dhashay kadibna waa laisku qabsaday laba saxaabi ayaa isku qabsaday mid wuxuu leey walaalkay ayaa muxuu ahaa dhalayo islaantii canugan dhashay ninka u galmooday oo xaaraan ugu galmooday oo ka dhalay walaalkay ayuu ahaa marka canugi walaalkay ayaa dhalay wuu ege wuuna oge kana wuxuu le mayae addoontii aabbahay muxuu ahaa waliidadiisa ahayd oo canug hadda kore u dhashay amaba muxuu ahaa suriyada u ahayd adoontiisii ayuu ninkan u dhuntay kadibna waxaa weye canugaas maadaama uu firaashka aaba ku dhashay canugan walaalkay weyaanoo aniga ayaa la qaadani nabigeena sal la sl markuu eegay canug wuxuu arkay inuu cutba aad uga egyahay laakiin waxaa weye xukunkii sharciga ayuu mid wuxuu yidhi canugan waxaa la siinayaa cabdi bni zamca ayaa la siinaya qaado adig kow tan labaadna adiga sacdow walaalka waba ma lahan waxba ma lihid maadaama walaalka uu zaani ahaa waxba ma lihid xajar ayuu qaadanaya dhagax tan saddexaadna waxa weeyaan sawdoy oo wiilkan eedda inay u noqoto ahayd ilan walaalkeed ayaa inuu dhalay muxuu ahaa cafwan sawda oo waxaa weeyaan inaad walaalo la walaal la noqdo ay ahayd maadaama uu muxuu aha aabbaheed firaashkiisa lagu dhalay adigana ka xijaabo oo maxram kuma noqon kara iska ilaali ayuu ku yiri nabigana sala allahu calayhi waali wasalam marka cabdi ibnu zamca iyo sawda waa walaalo saa weyaan sida ay cutbe iyo sacd ibn waqaas ba ay walaalo u yihiin waayahay xadiidka laba kun shan boqol iyo ko iyo labaatanaad can abdillahi bni camr ibn caas radi allahu ta anuma qal cbdillahi bn camr qaama rajulin baa istaagay oo faqala wuxu ya rasul rasulka allow ina fulanan hebel ibni waa canugayga hebel oo taqaanaan waa canugayga anaa dhalay caahartu waxaan ka zinaystay biimmi hooyadii fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga aan ahaa faqaala rasu ui s sm laa dicwata sheegasho ma jirto fiislaam islaamnimada wax sheegasho la yihahdo wax fulaan baan ma jirto weyaan sheegashadaas wax jira ma ahan dahaba wuu tagay amru jaahiliyati jaahiliga arintiisi waa tagta weyaan dicwadaas waxaa lahaan jiray jaahiliga inay canuga anaadha la yidhahdaan oo iska sheegtaan alwaladu canuga ilfiraash firaashka ee iskala wcaahiri zaanigana alxajaru dhagaxyuu leeya abu daawud ayaa soo saaray xadiku xadii xasan saix weyaan baabu lqaa'if asal aqoonka ninka dadka yaqaan oo nasab yaqaanka ah amaba isiryaqaanka ah qofka qofkan ayuu fiirinaya wuxuu leeyahay ninkan waa bani fulaan bin fulaan ree hebel weeyaan hebel ayuu la dhashay hebel ayaa dhalay saas ayuu leeyahy aragtidaas u arka basa ayuu ku garanaya qawaafo ama qaa'if ayaa la yidhahdaa marka baabkan asalyaqaanka ama isiryaqaanka ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun shan boqol iyo laba iyo labaatanaad can caaishata waxaa laga wariyey zawji nebiy radi allahu taala ardaha qaalat waxay tii ina rasul rasulka al sal slam dakhala wuu galay calaya korkayga ayuu isoo galay ama guriga ayuu isoo galay masuuran isagoo aad u faraxsan tabruqu ay ifaysa asaariir wejhi wejigiisa muxuu aha meelaha tutuban oo saas muxuu aha u yara muxuu ahaa iskuga yara dhow dhow amaba meelaha saas u yara muxuu calaamadaysan wejigiisa isagoo ifa wey marka waa meelahaas yara tutuban qofka markuu saa yidhahda meelaha tutuma meelahaas weeyaan nabiga sal l slm wejigiisa oo birbirah aad u birah ayaa isoo galay faqala wuxuu alam taray miyaadan arkin caaishoy ana mujazizan ninka mujaziz la yidhaahdo nadara inuu eego arifan goor dhow ilaa zayd ibnu xariata zayd ibnu xaria waa ninka la dhihi jiray zayd ibnu muxamed falama qadaa zaydu minha waطran zawajnaakaha waa zayd oo nabiga wiil uu ahaa calayhi sala slam markuu jaahiligii xilligii hore ilaa zaydin zayd ibnu xariata usaamat ibna zaydin iyo usaamo oo zayd dhalay faqaala wuxuu yidhi ina hadihi aqdaam gomdahan bacduhaa barkeed min bacdin barka kale ayuu ka ahaaday sida noo imaan doonta busta ayaa saarnaa ay ku dadnaayeen wayna jiifeen lugihii ayaa soo jooday ninka la yidhaahda usaam bin zayd waa qadiid aswad nin aad u madow weeyaan zayd ibnmuxuu ahaa ibnu xaariana waa nin carabho ah aad u caddaan badan soo ma labada canug marka carabtu waxay ku yar tuuri jireen waxay dhihi jireen ah, kan asaga ma dhalin asaga ma dhalin marka ninkii markuu labada lugood arkay ninka la yidhaha mujazis saasuu u fiiriye wuxuu yidhi labadan lugood waa isdhaleen waa laba isdhashay oo iska imaaday mid ayaa aabba'a midna waa walad weeyaan saas ayuu yidhi saas ayuu ugu farxay nabigeena sal allah alay waslem bukhari muslim ayaa so sar xadiiskaas wa fii riwaayati riwayat allahuma bukhari muslim u sugnaatay dakhala wuu nabigeena dakhala wuu soo galay mujazis faraag wuxuu arkay usaamata wazaydan ayuu arkay wa calayhima dushoodana qatiifatun gobusta ayaa dush ka saarnaa qadqaaya ay ku doreen ruuusahuma madaxyadooda ay ku dabooleen wabadat aqdaamuhuma gomdahoodana ay mxua ah banaanka taallay faqala wuxu yidhi ina hadihi aqdaam gomdahan bacduha barkeed min bacdin barkeed ayuu ka ahday wa fii riwaayatin riwaayad arkoo lahuma buhari muslim u sugnaatay fasura kii hore dee mxua ah riwaayada hore buhari iska lahaa wa fii riwaayatin riwaayad oo lahuma fasura bidalika anabiyu nabigeena waa lagu farax geliyey arrinka isaga wa ajabahu cajab geliyey faahbara bihi caaishata yuu sheegay wa fii riwaayati riwaayado limuslimna wa kaana waxaade mujazizun ninka mujaziz la yihahdo qaa'ifan mid asal yaqaan ama isir yaqaan ayuu ahaa saas weeyaan marka nabigeena sal ll slm usaama iyo zayd inuu ku farx maca keeni waxaa keeni nabigeena sal allahu alay slam canug ayuu u ahaa ninkan oo waxaa la dhihi jiray ilaa ay ka soo degaysay wamaa jacala adciyaa'akum abnaa'akum ilaa ay ka soo degaysay kuwaad adinka sheegataan ood canug tabani samaysaan ood canug ka dhigataan ilmihiina ma adasheen ma ahan ilaa ay ka soo degto udcuuhum liaabaa'ihim aabayaalkood ugu yeera ila ay ka soo degto waxaa la dhihi jiray zayd ibnu muxamed ayaa la dhihi jiray canug ayuu ahaa nabigeena sal slam aad buu u jeclaa isaga ayaa dhalay oo sidoo kale waxaa la yidhahdaa ibnu xibi rasuuli lah sal slm yani xibuhu wa bnu xibihi saas ayaa la aad ayuu nabigeena usaamo u jeclaa marka qowska nabi maxamed ala sl slam ka tirsanaayeen ayagoo sidaas ayaa farta lagu yaro fiiqi jiray oo qaarkood waxay leeyihiin eh, eh, ninkaan madow ninkaan cadisma dhalin nabigeena sal l sl marka nin mujazi oo carabta dhan ay ugu dambaysay ninkuu farta kufiq u yidha ninkaan waxaa weeyaan waa is ama sida u yidhaahda ay qaadan jireen ayaa warkaad sheegay nabigeena sal s arrintaas darteed ayuu ku farxay eh, maadaama ninka la usama ibnu zayd iyo ninka la yidhaahdo eh, eh, zayd ibnu xaria farkufiiqi laga joojin doono ama laga joojiyey radia allahu canhum jamiica waayahay baabu man adaca ligayri abiih aabihiis qofaana qofka sheegtay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun shan boqol iyo saddex iyo labaatanaad can abi darin waxaa la wariyey radi allahu taala ardaha anhu abi dir alkhifaari weeyaane samica nabiy nabigan ayuu ka maqlay sal sl yqul nabigeena oo lah laysa maahani min rajulin iddacaa sheegtay ligayri abiihi abiis midaan ahayn wahuwa yaclamu isagoo ogsoon ilaa kafara bilah allo iku gaalooba waman iddaca qofkasheegta qowman qala waman iddaca qofka sheegta qowman qola laysa lahu usan ugu sugnaan fiihim ayaga dhexdooda nasaba nasab falitabawa ha diyaarsada maqacdu makaana fadhigiis mee naar naarta ka diyaarsada weeyaan xadiidka laba kun shan boqol iyo afar iyo labaatanaad can abi hurayrata waxa lay wi radi allah ta an arda an nabi nabig n xu sl sl can aabaa'ikum abyaalkiin faman raqiba qofka diida can abihi abihi oo abahi ima dhalan yihahda fahuwa kufru waa gaalnimo xadiidkaasna bukhari muslim ayaa soo saaray labadan xadiid axkaam fiican bay xambaarsan yihiin ama axkaam dhowra ay xambaarsan yihiin axkaamta ay xambaarsan yihin waxa weye tan koobaad qofka inuu yidhahda hebel ina hebel ayaa la yidhahdaa ood aabbihiis aabbaan ahayn aad sheegto lama ogola waa muxaram xugun ahaan waa xaram midda labaadna kufrun bilaahi kufrun bilaahidaas marka culimmada waxay ku fasireen saddex tafsiir tafsiirka koobaad kufru biاllaahi ida staxalla hadduu xalaalaysto oo wixii uu aabbihiis aabbahen ka abtirsaday wuuna xalaalaystay oo inay u bannaanta ayuu ictiqaadiyey uu gaaloobay gaalnimo weyn wayaan tan labaadna kufrun binicma ilaahay subxaana wa tacala nicmada uu siiyey oo aabbihii uu siiyey ayuu aabbihii intuu iska diiday ayuu aabba kala aaday waa diidmadii taana waa noocaas taasna kufrun qodob ama labadaas ayaa ugu muhiimsan tafsiiraadka lagu fasiray mid saddexaad ay culimmada sheegaan oo muxuu ahaa laakiin tan dambe kama baxayso tan kama baxayso qodoba qodobkaas qodobka kale waxaa jirta arrin la yidhaahdo alidicaa linasab اlhayr qofka inuu nasab nasabkiisa aan hayn sheegto iyo waxaa la yidhaha alxilfu isbahaysi labadaas arrimood ayaa muhiima waxaa laga yaaba hadda inaad wada dhaga qaadeen nin eh, qolo kasta oo soomaali ah qolo kastaba ahaato dad ayaa ku jira oo sheegta qolo kasta kaainatan man kaanat oo u dhalatay qolo kale ma jirta mise ma jirta soo sidaa ma mise qolya waaa jira wa ku jira aan la arkin bud marka in la wada laga qaadaya laga yaabaa oo ninkan dhaladkiisu saa yahay loona yaqaano qolo fulaan waa bud soo ma marka naarti ma ka xaaraan ba ma gaaloobaya qofkii ma kufru nicmu u galay macnaheeda maxay tahay arintaas culimada way ka aad bay uga masalada laga hadla waxaa weya qofka inuu xilfi galo xilfiga waa bannaan wax bannaan inuu isbahaysi qofku inuu gala ood yidhahdo qolo fulaan maadaama ay xoog badan yihiin tolkayna halkan uu ku yaryahay ayagaan isbahaysi la geli ninka waa la yaqaana inuu qolo fulaan u dhashay laakiin qolyahan ayuu gargarka iyo howlaha iyo muxuu ahaa difaaca iyo markii dhiig u gala iyo baabkaas howlahaas ay muxuu aha la yara furdaamiyaan laakiin nasab ahaantiis qofku waa la yaqaana oo inuu bani fulan ka dhashay soomaaliduna u badantay sideedaba qof ma qarsoomo qolo hadduu muxuuah shan boqol oo sano qolyahan ku dhex jiray macruuf waa ree heelo u dhashay asalkiisi waa macruuf gabdhaha xataa fadleed waa yaqaanaa ilmaha yaryar macruuf waa marka ta iyada ah insha allahu tacala waxba dhibaato ma lahan waxay noqonaysaa xilfi amaba isbahaysi laakiin qofki inuu yidhaahdo aniga ma ihi qolyaha iyaga oo nasabkayga halkaan ayuu gala oo qolaha qolyahan aan isbahaysiga leenahay ayaan ka dhashay inuu yidhaahdo taas weytan waa qofka uu dembigaas iyo xaaraanta ku dhici marka arrimahaas in la ogaado waa muhiim oy qofka iska dhexgelin waxaa marka iyadna soo geli karta masalada ah sharciga oo lagu qaadanay qofka magac kale qofka aabbihiis sharcigaa la qaadanaya halkan waxa aabbihiis wuxuu ku nool yahay meel aanba waddankaan ahayn amaba meel tuula iyo meel uusan gaari karin ayuu ku nool yahay way dhacdaa hadda north eastn dadkan ku noolo soomaalida ah, oo ku dhashay north eastn oon weligood meel aan ugu bixin in badanoo ka mid ah abayaalkood uguma qorna sababta keeni maxay tahay canugii magaalada u joogaa shaqu soo aadi meelahan uu ka xamaalani aabbihiina wuxuu jiraa baadiyihii fogaa ayuu jiraa kadibna xilligii kitaambulshada la goynaya ayaa la gaari mid adeerkiis ah, mid uu yaqaan ama muxuu ahaa qof macaarif ama qof iska socdo oo oday ahle oon adeeroo kale aabbihi noqo iskaga qorani kii ay jooginoo meelo kale ay jiraan kabasii daran sooma ka isaga marka waxaa weeyaan man intasaba ilaa hayri abiihi faljannatu caleyhi xaraamun ma soo geli kufrun miyay soo geli ta iyada fatwada adinka ayaa laydinka rabaa cid kale oo fatwani lama arko weyaan waaya koley wax badan baa moogtahay daruuraadka iyo xaajiyaadka waxyaa badana jiraano loo qiilday soo mogdiin marka qiilday koley waxaan u malayna culimada hadii un lagu noqdo inaan qiil aad loo weynaynin wallahu aclam waaya baabu taxriim acni xaaraannimada in la duro fi nasabi nasabka ayuu baabkan u baabiye xadiidka laba kun shan boqol iyo shan iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu tacala arda qala abi hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slam itnataani laba fi naas dadka huma iyaga bihim iyaga kufrun gaalnimo ay ku yihiin altacnu duritaan fi nasabi nasabka la dura iyo waniyaaxatu oo hin lagu ooya oo lagu buuqa almayit qofku markuu dhinto labadaba waxaa weyaan arimaha gaalnimada dhaqankii lagu yaqaanin wa yani kufrigan laga hadla gaalnimada caadigeed ma ahane waxaa weyaan waa kufrun duuna kufrin duuna kufrin waa gaalnimo gaalnimo ka sokayso waa kufr asqar wax loo yaqaano waa dembi aad weyn oo kabaa'ira ah. laakiin arrinta ayada gaalnimada caadigeed ma gaaraysa weyaan qofka in marka nasabka war kuwaan miyaa taqaana waa kuwa halkaas ay ka soo jeedaane waxa nasabkooda wax fiican umaynaysaa farquufiiqa dhaqankaas waa dhaqanka lagu yaqaano dadka mana ka tagayaan soomaalida weliba bismi اllahi الرaحmaan الraحiim baabkooda baab cadi ma ahba kulkum min aadam waaadam min turaab kaanahum lam yasmacuu abadan weligood inay maqlinad umaynaysaa ayagoo soomaali oo iskuwa midib ah mid waxaa laga yaabaa yani xitaa kan kale ood farta ku fiiqa suur ahaan xataa ka suuro muxuu foolxun inuu yihahdo marka miyaa taqaanaa kuwa waxaa weeyaan inkaar qaba oo meelahaas ka soo jeedo oo intuu ka soo dhacay marka intuu ka soo dhacay ma neef loo hadhale mis neef geela nasabkiis intuu gelayaa mis dameer hadhale mis doofaar waa imtixaan mogta kullukum min aadam waadamu min turaab inta ayada anaga maqan lidalika anaga ummadan soomaaliyeed hadda la xaqira oo muminiinta ah oo muslimiinta ah oo akhyaarta oo quruxda badan oo qiimaha badan oo la dulmiya arinta ayada waxyaabaha anaga inaan ka toobakeen loo bahloo baahan yahay ka mid tahay somalida waxay dhahaan doqon qufacday meel laga gaarayna ma ogsoona soo saas ma dhihi jirin yani waxaa weyaan soomaalida hadda maanta dowladana nagu dhacday belaa nagu dhacday kan kale weyaan waa islaynay waana la qaybsaday intaan ku dhacnay haakada cabaadkooda u dhamaaday culimadii laakiin meesha laga gaaray ma fahamsana meesha laga gaar halkaas wa oo dulmigaas ay ku hayan walaalahood muslimiinta ah ina allaha yumli liaalim xataa idaa ahadahu ishaaradan waa tii ladiid horaane xataa idaa akhadahu lam yuflithu ilaahay markuu marka qabto ma daya marka waana la qabto waana la hayaa asbaabta iyo dulmiga nagula haya waxaa ka mid ah, aan dulminaynay gabar waxaan ku arkay youtobka calcalis oo waxaa weeye annaga bani fulan ayaana la yidhahdaa waana la dulmiyey sa ayaa noola galay kan kale weeyaan aduun aakhra idinma cafayn haddi aad soomaali tihiin wahaakada halkaasay dhawaaqi oy qaylinaysaa yaa ogey maba xataa waxay leeda marka dambe soomaali aanan annaga ahayn hataa inaan guursanno gaalada inaanu gallaan kusigaynaa inay galoobaan halis lidaalika dadka layasi jiray in badan oo ka mid marka yurub iyo maraykan tageen yacni khalaas tageen in badan oo ka midta xaqiiqatan marka arrimahaas iyaga ah waa arrimaha khatarta ah acniga nasabka la dura ummaddan soomaaliyeed loo baahan in laga tooba keena marka inteenna halkaan fadhin horta aan ka tooba keenna soo ramadaan laguma jira soo lisubada daarmin in la tooba keena soo lama dhihin qofka inuu tooba keena isagoo nadiif ah kadibna ramadaan ku gala ayaa loo bahan soo lama dhihin allahuma inaa tubna ilayka min hadi dunuub jamiica minha wa min hayriha an tooba keena oo dhabaho qalbi ah oo ficil ah waaya baab laqiid canuga baabulaqiid canuga la soo qaado canug meel lagu tuuray oo la soo qaaday ayuu baabkan u baab yahay canug meel yani waa qof nool oo meel laga soo qaaday aabbihii aan la aqoonin hooyadii aan la aqoonin canugaas nasabkiisu intuu maraya xadiidka laba kun sunayn abi jamiilata waxaa la wariy saxaabiga jaliilka ah xadiidkan waxaa weeyaan khaadaas ma maxay tahay mucalaqaat اlbukhaari wa mucalaqaat اlbukhaari laakiin abarani abaraani ayaa laakiin soo saaray isagoo musnad ah ama isagoo mawsuul ah an sunayn waxaa l abi jamiila saxaabiga jaliilka ah can sunayn abi jamiila radi allahu ta arda rajulu waa nin ninkaas eh, sunaynka ah min bani sulaym reer bani sulaym ka dhashay annahu isaga wajada wuxuu helay mambuudan canug eh, la tuuray ama canug meel iska yeel ayuu helay fii zamaani cumar bn khaaab sayid cumar bn khaaab zamankii uu amiirmuminiin ahaa ayuu helay qaala wuxuu yidhi faji'tu bihi waxaan u keenay canugii ilaa cumar ibn khaaab ayaan u keenay radi allahu taala arda faqala wuxu yidhi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa akhdi hadihi nasama naftan inaad soo qaadda maxaa kugu xambaaray ood ii keento faqala wuxuu yidhi wajadta waan helay daa'icatan iyadoo lunsan fa akhadta waan soo qaatay ama waan soo qaaday faqaala wuxuu ku yidhi cariifuhu ninkii isaga horjoogihiisa oo ninkii la garan waayo ama ninki waa l ama damiir noqdo haakada nin horjoogo weyaan kii horjoogaha u ahaa qoladiisii ayaa wuxuu yidhi yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkeediiy amiirkoodiiow inahu ninkan rajulun waa nin saalixun oo suuban ninkan eh, mxuu ahaa bani mxuu ahaa eh, la yidhaahdo sunayn waa nin fiican wuu taskiyeeyey fa qaala cumar wuxuu ku yidhi kadalika ma sidaasah qaala wuxuu yidhi nacam ha oo qaado fa huwa canugan xurun horta waa xur oo addoon ma aha canugan aad soo qaaday adoon kuuma noqona waa xur qodobka labaad walaka walaauhu adiga gargaarkiisa iyo tolnimadiisa iyo garab istaagiisa ood ku garab istaag adnaad garab istaagto adaa iskale oo cid hadda kaa xigta oo kaa xigsan karta ma lahan qaraabnimadiisa adaa iskale tan saddexaadna wa calaynaa dushanagana waxaa ahaaday nafaqatuhu inaan nafaqayno beytimaalka in laga nafaqeeyo oo laga biilana annaga dusheena ayuu ahaaday saas ayuu xukumay sayid cumar radi allahu taala arda bukhaari ayaa soo saaray eh, mucallaqan dabaraani wuxuu soo saaray fi almucjam alkabiir sanadkiisana waa isnaaduhu saxiix baabu nasabi walcamal nasabka iyo camal miyaa idin qoran maxaa idin qoran abunasab nasabka iyo camalka waaa iska maxaa iska iskaga xiran yacnii qofka inuu yidhaahdo aniga quraysh ayaan ka soo jeedaa oo niminkai la doortay ayaan ka soo jeedaa oo bani hashim ayaan nahay amaba soomaali ayaan nahay amaba saa ayaan nahay ama carab ayaan nahay ama yurub ayaan nahay ama afrikaan ayaan nahay marka camal uma baahni waxba iskama gelin haddii camalkaada uu dib kuu dhigo ood camalkaada hoos kuu dhigo nasabkaada kor kuuma qaado haddii aad u qaadi lahay nasab cid kor u qaadi lahaa abulahab ayuu u qaadi lahaa kor tabat yadaa abi lahabin watab ma aغnaa canhu maalu wma kasab sayaslaa naara daata lahab wamraأatu xamaalat اxaطb fii jiidiha xablu min masad waa nabigeenna salى اllahu alayhi waali waslem adeerkiis oo weliba markuu dhashay farxay oo addoon xureeyey bal fiiriy ninka asaga ah ayaa waxaa weeyaan naar marka nasabkaaga waxba kuuma gelayo waa wax kuu geliye camalkaada weeyaan man baطأa bihi camaluhu lam yusric biha nasabuhu xadiidkaas ayuu soo qaatay oo noo imaan doona saddex kun saddex boqol iyo afar iyo soddonaad mujaladka u dambeeya insha allahu tacala ayuu noogu imaan doonaa alfasl الثani faslka labaad oo muxuu ahaa kitaabkii axkaam mawluudkii fasalka labaad altasmiyatu canuga magacawga la magacaabo iyo alcaqiiqatu wanqalka ama waqlasha labadaas waa la dhahaa marka tasmiyada canuga magac in loo bixiyo iyo in la waqlalo ama la wanqalo labadaas ayuu baabkan ayuu fasalkan faslay weeyaan baabun tasamow isku magacaaba bismi magaciga walaa takanaw isku muxuu ahaa ka dhiganina kunya ha ka dhiganina bikunyatii kunyadayda qofka abu hebel abu hebel iyo umu cabdilaahi iyo abu cabdilaahi kunyada taas weeyaan alkunyatu maa sudira biabin aw ummin wixii aabbe iyo hooyo laga hormariyay ayaa kunya la yihahdaa laqabkana maa ashcara bidamin aw madxin laqabkana koofaarta iyo mxuu ahaa naanayska waxaa la yidhahdaa maa ashcara bidamin aw madxin wixii ah, ammaan amaba cay ku tusiyo saas ayaa la yidhahdaa weyaan annaga laakiin dhammaan waxaa iska dhahnaa koofaar amaba waxaan iska dhahnaa naanaysaan iska dhahnaa soomaalida kalama saaran lakin carabtu ay kala saaraanoo kunya iyo laqab ay u kala saaraan kunyada sideedaba waxaa weeyaan ammaan unbay sidataa abu cabdilahi uma cabdilahi qof kala jecel waliba kunyada loo sameeyaa laakiin laqabka iyo koofaarta amaba waxaa weeyaan eh, eh, eh, naanayska cayna wuu wadan karaa amaan wuu wadan karaa ma ashcara bidamin aw madxin xadiidka laba kun shan boqol iyo toddoba iyo labaatanaad can jaabir bn cabdillahi waxaa alansari radi allahu tacala anhu arda radia allahu tacala canhuma qala wuxu jabir bn cabdillahi wilida waxaa loo dhalay rajulin waxaa loo dhalay oo mina annaga naga mida ah, ree ansaareed ka mid a ah, ulaamun wiil ayaa loo loo dhalay fasamaahu alqaasima qaasim ayuu bixiyey faqaalat ilansaar ree ansareed waxay yidhahdeen laa nukannika kunyo kagama dhigayn abalqaasim abalqaasim inaan ku dhahna ka yaabin maadaama qaasim aad dashay qaasim aabihii inaan ku dhahna hanaga sugin walaa nuncimuka kuguma nicmaynayno kuguma raaxaynayno caynan inaad ishaada ku qabowsatana arrintaa ma yeelayno carabta haddii aad tidhahdo muxamed aad iska tidhahdo ma aad uma farxayo laakiin markaad tidhahdo abu cabdillaah markiiba muxuu ahaa aad buu farxaya qofka la qiimayna ayaa kunya loo waayahay walaa nuncimuka kuguma nicmaynayn oo kuguma barwaaqaynayn caynan xagga ishana inaad ku raaxaysata kuguma ilqaboojinayn weyaan faata nabi nabiga yimi sal sl isagoo dacwo ah faqalu ya rasul rasuulka allow wilida waxaa lii aniga qulaama wiili ayaa lii dhalay fasamaytu alqaasim ayaan ku magacaabay faqaalat ilansaar ree ansareed waxay ihahdeen laa nukaniika kuniya kaagama dhigayna abalqaasim abalqaasim kuma dhehayna qaasim aabihi kow walaa nuncimuka kuguma nicmaynayn caynan xagga ishana kuuma nicmayn arrinta ha ka yaabin faqaala nebi nabig wuxu sl ya axsanat ilansaar ree ansaareed wanaag ayay sameeyeen sammuu bismi sammuu ku magacaaba canuga bismi magacayga ama sammuu ilmaha ku magacaaba bismi magaciga ku magacaabo oo muxamed ilmaha ula baxa dhib ma lahan walaa takanaw kunyaha ka dhigana fa inamaa in kale ma aniga ana aniga qaasimun mid qaybiya ayaan ahay waxyiga ayaan ducada ayaan qaybiya akaamta baritaankeeda ayaan qaybiya shafaacada maalinta qyaam ayaan qaybiya qaasim ayaan ahay khayrka ilahi uu soo dhiibi subxana watacaala ayaan ummaddiisa wixii lagu soo dhiibaan u qaybiya saasuu nabigeena cadayna sal slam buhari muslim aya soo saaray xadidka laba kun shan boqol iyo sideed iyo labaatanaad anas malik waxaa la wariyey khaadimi rasul lah sal slm radi faltafata ilayhi nabiyu nabigeena ayaa saa u milacsaday faqala wuxuu lam acnika adig kuulama qasti nabi allow abulqaasim kalaan u jeeday qala wuxuu yidhi samuu ilmaha ku magacaaba bismi magacii ku magacaaba walaa takanow kunyaha ka dhiganin bikunyati kunyadaydi weyaan bukhari muslim xadis soo saaray baabu tasmiim biasmaai alambiya ambiyada magacyadooda in lala bixi kara oy wanaagsantah ayuu baabkan xadiidka laba kun shan boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can abi muusa waxaa lawii radi allahu ta arda qala fir abu muuse alashcari wilida lii waxaa liila qulaamu wiil ayaa lii dhalay faataytu bihi nabiy nabigaan u keenay sal slam fasamaahu ibraahiima ibraahim ayuu u bixiyey waxanakahu timir ayuu intuu calaaliyey intuu timir calaaliyey ayaa kadibna uu carabka u mariyey bitamratin timir faxanaka wuxuu carabka u mariyey bitamratin timir taxniik uu sameeyey wadaca lahu ama wuxuu ku habay wadaca lahu wuxuu ugu duceeyey bilbarakati baraka ayuu nabigan ugu ducey sal slm inuu ilahay barakeeye canugaas wadafachu ilay ana ii dhibay wa kaana wuxuu ahaaday ninka la yidhi ibraahim akbara waladi abi muusa abi muusa ilmihiis kan u weyn ayuu ahaa weyaan buhari muslim xadis soo saaray baabu taxwiil ismi ilaa axsana minhu magaca magac ka fiican in loo bedela in ay banaan tahay ayna fiicantahay ayuu baabkan u baabiya xadiidka laba kun shan boqol iyo soddonaad can abi hurerata waxaa la wariyey radi allahu ta arda ana nabiya nabigeena sal slam amaba ana zaynaba zaynaba binti jaxsh alasadiya um اlmuminiin radi allahu ta ardaha kaana wuxuu ad ismaha magaceeda barata bara marka nabiga loo keenaya ala sl slam oo nabiga loo aqalgeynay magaceeda waa lihi jira bara faqaala wuxuu yidhi tuakii nafsaha faqiila waxaa li tuakii nafsaha nafteeda ayay mxuu ahaa hufaysaa oo ay ahiraysaa oo ay ammaanaysaa fasamaha rasuula nabiga alla wuxuu ku magacaabay zaynaba ayuu ku magacaabay radia allahu taala ardaha buhari muslim xadis soo saaray marka magacyada ammaanta cad tusina in liska bedela inay fiican tahay iyo baabkan ayaa xadiidka laga qaadana weyaan waxaa noo imaan doonta nabigeena sal sl marka hore inuu arrinta ayada xoog saaray oo magacyada ammaanta tusina in liska daayo inuu nabigeena xooga saaray sal l slm laakiin markii dambe inuu dhib u arkin oo iska dhaafay ayaa noo iman doonta insha allahu tacala xadiidka laba kun shan boqol iyo ko iyo soddonaad can ibni musayab waxaa laga wariyey saciid ibn musayab can abiihi aabihi oo musayib wuxuu ka wariyey ana abaahu musayab aabihi oo xasan ah xasan ayaa la yihahda musayib saciid ibnu musayab ibnu xasan weeyaan marka xasan ana abaahu xasan oo ibnu eh, saciid awogii ah waa xasan ibnu wahb almahzuumi saxaabiyun musayibkaas iyo xasanka labadaba waa saxaabada nabigan ay ka mid yihiin marka ninka la yihahdo saciid ibnu musayab ibnu xasan isaga waa taabici weliba taabiciinta weyn ka mid ah aabbihiina waa saxaabi awowgiina waa saxaabi weliba aabbihiis wuxuu ahaa min aladiina baayacuu taxta shajara in aladiina yubaayicuunaka cafwan mxuu ahaa boqol iyo kun iyo afarta boqol oo saxaabi oo ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa kula ballameen geedka hoostiisa xudaybiya ayuu ka mid ahaa oo manqabada iyo mxuu ahaa calaamada iyo bilada goonida loo iray loo xiray oo nabigeena sal allahu alay slam uu yidhi kuwaas geedka ragga jannada mxuu ahaa ragga geedkaas hoostiisa kula ballameen nabigeena sal allah alay slam waa ahlu janna uu nabigeena ku tilmaamay sala allahu alayh waali waslem an ibn saciid waxaa laga wariyey saciid ibn musayib musayib an ibn musayib waxaa laga wariy sacid ibn musayib can abihi abii xasan wuxuu ka wariyey ana abaahu abihi can abihi abihi oo musayib ah cafwan ana abaahu abihi oo xasan ah jaa wuxuu u yimid ila nabi nabigu yimid sal slm faqala wuxuu yidhi nabigana sal slm masmuka magaca qaala wuxuu yidhi xasnun xasan ayaa la yidhahdaa qaala wuxuu yidhi anta sahlun adi xasan ma tiidi sahl ayaa tahy nin sahlan qaala wuxuu yidhi laa uhayiru ma doorinayo isman magac samaaniihi abi aabbahi igu bixiyey ma doorinaayo saasuu yidhi dadka moogta rag ragnimada ay yani taa ka jirta oo muxuu ahaa dhudhun taa ragnimadiisa ay jirta ayaa jira oo aan aad loo loodin karin wuxuu yidhi aniga magacaba iu bixi magacaan ahayn ma qaadanayo mana bedelay qaala in musayab wuxuu yidhi famaa zaalad kama ayna zuulin alxusuunatu dabci adayga iyo muxuu ahaa camal adayga fiina annaga bacdu weli ama gadaal mar dambe sidii maan nahay weyaan yacnii xasankii dad yara adag waa oo abci yara adag xusuunada marka arinta ayad waana daba socta u yii weli nagama harin weli nagama harin maalinta hadii aan sahal qaadan lahayn dadabci fiican adduunka ma ogtahay qofka dhacmay ma taqaanaa qofka dhacmay qofka sacluuga ah qofka miskiinka ah qofka musiibada ay ku dhacday oo in muxuu ahaay alxamdu lilah aladii caafaanii fima btalaka bi wafadalni calaa kaiiri min khalaqa tafdiila la yihahda mudan ma taqaanaan waa qofka abciga ka aradan imtixaan su khuluq nin waxaan arkay mar jaamacadda madiina waan egin jirnay ninkaas marka waa abci adag waana ahludiin xaafid quraan oo qiimo badan laakiin abcigiisa shuddo ayaa ku jirta ninka marka kitaaba wuxuu soo qaadanaya kitaab kasta oo xusnkhuluq laga qoray abci wanaagga ayuu maktabadii ka soo aruurinaya soo aruurin soo aruurin maktabadiisa marka yani waxaa saas saa u yeelo kutubihii laga qoray xusnulkhuluqi iyo abci wanaaggi intana waxaa u yeela suulkhuluqi xumaanta ay qabto iyo dhibkeeda kutubihii laga qoray ayaa maktabadiis taal xaqiiqatan wuu arinaya marka wuxuu rabaa marka inuu wi iska dhao iska bedelo wii marka wax dhaqmaaba ama bedelmaaba ma ahan yani dabcigiisi maalin walba maalin jaamacad u yimid maalintu ka dhameeyey isku si uma aha isbedel ma jirin ya sidii ayuu ku dhamaysta marka runtii qofka dhacan qofka imtixaanka ku dhacay waa qofka abciga xun naagtiisa iyo xaaskiisa lama heshiinayo ilmihiisa lama heshiinayo aqribadiisa lama heshiinayo muslimiinta lama heshiinayo gaal lama heshiinayo mid u shaqeey lama heshiinayo mid asaga uu shaqeeya lama heshiinayo yani siwaaun kadeed nin kadeedan waa xaqiiqatan naftiisa xataa lama heshiinayo qofkii qofka markii imkaarka ay ku dhacday waa qofka abciga xun lidalika nabigeena sal allah alay aslam wuxuu ku tilmaamay qofka dadka ugu fogaanta badan oo ugu muxuu ahaa nabi maxamed ugu fogaanta badan waxaa weeyaan kuwa ugu abciga xun kuwa ugu dhowaanta badan oo kuwa abciga wanaagsan marka weliga adiga ilahay waxaad baridaa muxuu ah inaad ilahay abci wanaagsankusiy wainaka la calaa khuluqin caiim nabigeena sal alla alay slem waxaa lagu tilmaamay khuluqin caiim inteena bal adiga fiiriya nabigeena sal alla ly slem ayaa maro adag qoorta saas ay u saarnayd nin reer baadiye ah dig dig dig si usoo lahaa marada ayuu dhabsii markaasuu nabiga go kusoo siiyey ilaa nabiga ka dhici gaara alah sl slam oo weliba qoortii ay maradii ka saamaysa oy jirkii aad muxuua inuu dilaaah ku sigto oy casaato markaasaa wuxuu yidhi murli min maal ilah laa min maali walaa min maali abik war oolaha ilaahay mxuu ahaa amarisi in lisiiyo xoolaha aabbaha iyo hooyadaa toona mxuu aha kamaadan keenin saasuu ku yidhi bal ka warrama idinka maanta annaga ka mid a ah oo saa la yeelaya muxuu samayn laha mataqaanaa hadduu bustoolad wata muxuu ahaa oo un taabsiin lahaa bash dharbaaxda iyo garuun iyo iska dhaaf bustoolad hadduu qofka wata waxau dhihi lahaa iyo bilahi tawfiiq aakhara aad soo ma garan nabigeenna saas u fiiri alayh sla slam markuu saa u fiiriyey ayaa weli tabasama uu dhoola caday nabigeen sal slm yaa uu muusooday saas u muusooday markaasa wuxuu yidhi wax siiya hala dhaji ninkan wax siiya saasuu yidhi nabigeen sal slm war kale yaa laga heli arrintayda marka intaa lama gaari karo mana gaari karna xaqiiqo weeyaan laakiin aan isku dayno dabixumidana ilahan kama galna subxana wa tacaala yacni wax aad u liidan waa haddii aad aragto qof dabixunna ilaahay kaa badbaadiyey kuma hadi isagana u duco inaad ilahay ka bixiyo ila qof dhacan waa waa qof kadeedan hurdo ma qaba hoyaad ma qaba nolol ma qaba dhibaato mashaakil maalintii waxay isku dhacayaan toban qof ciddii socotaba kuwa samaad arkin tagsiilayaal ahood muxuu ahaa tagsi kuwa qaar tagsi eh, abixun mid abixun oo tagsiilaal raac weligaadi markaad raacdo ood fadhiisata ma muxuu ahaa baabuur kasta ood ka hor yimaada waa baabuur kasta oo jaam ku jiroo ka horey wuu caynaya qof kasta oo muxuu ahaa jidka eh, gudba wuu kuwan muxuuaha makadkotoniga baabuurta riixa haddii ay soo agmaran wacaynayaan mooto soo agmarta wacaynayaan wax asaga marka waxaa weeyaan waa waa kadadayn dikri ma lahan xataa hadduu muslim yahay dikri ma lahan alxamdulilah ma lahan subxana ladi saklna hada wakun allahuma qbir ma lahan ilahay baa noo necmay ma lahan nin sabar muxuu aha ma lahan waxaa weya qof warkan waa rafaaday ma lahan waa kaas kadeed ma haysto nas'al اllaha asalaama alcaafiya war nicmadaas ilahay aad idin siiyey ilahay kuma hadiya siina oojista waayahay xadiidka laba kun shan boqol iyo soddon iyo labaad can ibni cumar waxa ley abdullahi bn cumar radi allahu taala anhuma ana ibnaatan gabar oo li cumara cumar uu leeyahay kaanat waxay idi qaala mid loo yidhahdo caasiyatu magaceeda caasiya a la dhihi jiray magaceeda maxaa la yihahdaa caasiya cumar ayaana dhalay magacaasaa loo bixiyey fasamaaha rasulla nabig al wuxuu ku magacaabay sala allahu alay waslam jamiilata jamiila tii quruxda badnayd ayuu ku magacaaba nabigana sal l slm muslim ayaa soo sar xadidka xadidka laba kun shan boqol iyo soddon iyo saddexaad can aishata waxaa lagu radi allah tan ardaha ana nabiya nabigana sal slm kana wuxuu nabigeena yuqayiru mid bedela alisma alqabiixa magac xun wuu bedeli jiray nabigana sal slm magac fiican ayuu ku bedeli jiray tirmidi ayaa soo sar xadiid saxiixa baabun maa yukrahu min alasmaa asmaada qaar oo karaahiyada oon aad loo jeclaan ayuu baabkan baab yahay xadidka laba kun shan boqol iyo afar iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu tan arda can nabi nabigena wuxuu kore sal slm qala nabigena wuxuu yidhi akhnacu alasmaa'i awdacu اlasmaai asmaada kuwa ugu liidan oo dhulyeelka ah. magacyada kuwa dhulyeelka ugu liidan cinda allahi alla weynaagtii rajula waa tasama isku magacaabay bimaliki اlamlaak boqorka boqorada qadaafi ma taqaanaan maliki muluki ifriqiya ma taqaanaan markii dambena waxaa laga soo bixiyey ya mataro amaba bosaneero dhexdeeda laga soo bixiyey ma xasuustaan saas ahaayoo saasaan ku taagi jiray mlik اamlaak malik اmuluk shaahin shaah kulli halkaasu ilahay dhigay cibro ha noqoto adaafi od ogsoontihiin adaafi od ogsoontihiin mesha laga so bixo ad aragteen diyaarad gooniah teendho gooniah markuu muxuu ahaa meelaha tega hadduu hadda kenya imaan lahaa uhurubaga teendho looga taagi lahaa uhurubag ayaa teendho looga taagi lahaa marka imtixaan in kastoy qolyo leeyihiin wuxuu qabay xanuun oo yani guryaha iyo waxyaabahaas koritaanka dhiba iyo waxbay sheegayeen qaarkood cudurdaar u raadinayeen laakiin ilahay baa ogsoon calcumuum dahaba ilaa rabbihi rabbigiis ayuu aaday ilaahay ayaana annaga noogu naxariis badan isaga siduu yeelaan isaga u taallaa rabbiga subxaana wa tacaala laakiin shaki ma lahan qofka inuu kibro halkaas ma u dambayni cibro waa waaya xadiidka laba kun shan boqol iyo soddon iyo shanaad can samurata ibnu jundub waxaa laga wariyey radi allahu ta qa u samura qala rasu rasulka wuxu yih sl slm laa tusami hulaamaka canugaad ha ku magacaabin rabaaxan ribx badana faa'iida badane walaa yasaaran hodannimo badane walaa aflaxa liibaana walaa naafican naafic ha ku magacaabin muslim ayaa soo saaray marka xadiidkan waa saas nabigeena sal sl marka hore saas ayuu bilaabay gadaalda marka waa u tegi doonaa insha allahu tacala inuu nabigeena arrinta ayada iska dhaafay uusan xoog saarin mari dambe xadidka laba kun shan boqol iyo lix iyo soddonaad can jaabir bn abdillah waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhuma qala wuxu uhi jaabir araada nabiyu nabigan wuxuu doonay an yanha inuu diido an yusama qofki in lagu magacaabo biyacla yacla yani kii saro oo kale tusaalahaan barakata kii barakada lahaa iwa biaflaxa midka liibaanay iwa biyasaar iyo kii hodanka ahaa ama hodna ahaa ama arrintiisa ay muxuua yusriga ahayd fududayd iwa binaafic iyo nafci badane naafic mid wax waxtar ah in lagu maga laisku magacaabo inuu nabigeena u mardiido ayuu damcay ama mar waaba bilaabayba waa kaba soo qaad waaya iyo wa binaxwi dalika iyo wixii la midka ah oy ka mid tahay rabaaxan iyo saaran aflax iyo naafic la midka uma intaa kadib ra'aytuhu waxaan arkay sakata isagoo ka aamusay bacdu gadaal dambe canhaa xaggeeda nabigeena uu iskaga aamusay maadaama dadka ay la baxeen farahu nabigeena kala baxay sala allahu alay waslam falam yaqul shayan waxbana muusan dhihin uma qubida waa la qibdooday rasul nabiga waa la qiblooday walam yanha isagoonan diidin can dalika arrinka asaga isagoo nabigeena aanan nahyi la imaadin ayaa nabigan la qiblooday sala allahu calayhi waali wasalam uma araada cumaru sayid cumar wuxuu doonay an yanhaa can dalika arrinkaas inuu diida ayuu asna doonay uma taraka iska dhaafay marka canowga yasaar iyo rabaax iyo naafic iyo haddii la dhib ma lahan weyaan dhib ma lahan insha allahu tacala muslim ayaa soo sar xadiiskaas amaba aarkaas baabu axab asmaa magacyada ko looga jacaylka badan yahay ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba shan boqol iyo todobiy soddonaad an ibni cumar waxaa radi allahu ta anuma qal cbdullahi bn cumar qaala rasul lla wuxu uri sal slam ina axaba asmaa'ikum loo kal gacaylo badan ila allahi alla weyne cabdullahi cabdiraxmaan weeyaan cabdullahi cabdiraxmaan addoonka alle iyo addoonka allihii raxmadda badnaa muslim ayaa soo saaray baabu alcaqiiqati wataxniik ilmaha in la wanqalo ama loo la waqlalo iyo carabka in muxuu ahaa inta loo calali timir carabka loo sarsaaro iyo baabkan u baabaya taxniik waa noocaas xadiidka ama aharka laba kun shan boqol iyo siddeed iyo soddonaad can salmaan ibnu camir waxaa laga wariyey taabiciinta kuwooda yaryar ayuu ka mid yahy waa saduuq qaala wuxuu yidhi nin kale salmaan ibnu camir maca alghulaami canuga waxaa la jirta caqiiqatun wanqal ama waqlal waxaa tidhahdaba xadiidka laba kun shan boqol iyo sagaal iyo soddonaad can umu kurzin waxaa laga wariyey alkacbiya saxaabiyaddaas qaalat waxay tihi saxaabiyaddaas radia allahu taala ardaha samictu rasuulahi rasulka ayaan ka maqlay sal slam yquul isagoo leh can ilghulaami canuga shaatani laba neefoo ari ah mukaafiataani ee gudaysa mujdiataan oo muxuu ahaa da'di rabay gaarsiisan maxaa yeelay neefka ari cadka ah inuu sanad gaaro idahana waa inay gaaraan culamaal lix bilood wa can aljaariyati gabadhana shaatu neef ari ayaa laga rabaa weeyaan abu daawuud tirmidi nasaai ibni maaja abu daawuud nasaa-i ibn maaja daarimi fii sunanihi xadiku xadii saix weyan xadidka laba kun shan boqol iyo afartanaad can samrat ibn jundub waxaa la wariyey radi allah ta arda ana rasul rasulka sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi kullu ghulaamin canug la arka rahiinatun wuxuu u curaaran yahy u carbuunan yahy bicaqiiqatihi waqlalkiisa tudbaxu canhu waxaa laga gowraca yowma saabixi maalin toddobaad wayuxlaqu madax ayaa loo xiro wayusama magaciisa ayaa la bixinaya saas yuu nabigeen cadayna sal alla alay slm rahiinatun bicaqiiqatihi waxaa weeyaan macnaheeda hadduu canugaas dhinto isagoon la waqlalin oo xataa markuu dhinto kadib xataa aan la waqlalin maalinta qiyaama shafaacadi ayaa laga haysanaya oo shafaacadii canugaas taas waa tafsiirka qaar oo lagu fasiray saas ayaa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray waa laazin oo lagama maarmaayo in waxa weeyaan rahanta laguma siinaa ilaa aad muxuuaha rahantii xoolihii aad eh, carboonta dhigtay aad bixiso maaha ama curaarti saas weeyaan abu daawuud tirmidi nasaa-i ibn maaja waa xadii saxiixa xadidka lagu shan boqol iyo kow iyo afartanaad can ibn cabaas waxaa ley radi allahu tacala anhuma qala cbdullahi bn cabaas qala rasul rasulka wuxu uri sal slm cafwan ana rasul rasulka al sl slm caqa wuxuu ka waqlalay aman ka waqnqalay can alxasan xasan iw alxusein kabshan kabshan halhal wan walafdu nasaa'iyi bikabshayni kabshayni labalaba wan weeyaan saxiix waay xadiidkaas Eh, waxaad eegtaa fi taxniik xadiid kun todoba boqol iyo afar iyo tobanaad xadiidka saddex kun lix boqol iyo afraad xadiidka saddex kun todoba boqol iyo todoba iyo lixdanaad intaba eeg ayuu kuleeyahy imaamka xafidahullah marka asal ahaan laba neef weeyaan wiilka waa laba gabadhan waa hal weeyaan marka xadiidka laakiin kabshan kabshan maxay tahay kabshan waana halwan mana diidaysa mid kale in lagu daro ma diidaysa weeyaan tan dambe ayaa waxaa weeyaan eh, eh, ayaa la qaadanaya baabu maa jaa fi lkhitaan gudniinka wixii ku soo raryu baabkan u baab yahay xadidka laba kun shan boqol iyo laba iyo afartanaad can jubayr waxaa la wariyey raximah llah qal wuxu saciid su-ila ibna cabaas ayaa la weydiiyey man milu man intee oo kale ayaad anta adigayd xiina goortii qubida nabiyu nabigan la qiblooday sal l slm jirtay maxaad la ekayd marka nabigan la qibloonaya alayh slat slam qala wuxuu yidhi ana aniga yowma idin maalintayd makhtuunun waan gudnaa waan gudnaa nin gudan ayaan qaal wuxuu yidhi kaanu waxay ahaydeen laa yakhtinina kuwa aanan gudin an rajula qofka xataa yudrika ilaa u muxuu ahaa yani ka weynaado ka weynaado dhaqanka soomaaliyeed mar dhow yani qof afar iyo toban sano jir ayaa la gudi jiray ya ragga hadda odayaasha hadii la weydiiye qalinkug la yihahdo waa laga yaaba anoo shan iyo toban sano jir anoo afar toban jir anoo toban iyo laba jir iyo toban inay yihahdaan laga yaaba nacam bukhari ayaa soo sar xadiikaas xadiidka laba kun shan boqol iyo saddex iyo afartanaad canhu maciyata waxaa laga wariyey alansaariya radia allahu taala ardaaha ana imraatan haweeney kaanat waxay takhtinu mid guda bilmadiinati magaala madiina gudniinka ay samayn jirtay faqaal laha nabi nabigan wuxuu ku yiri sal slm laa tanhaki ha xuubinin oo wixii dhanba ha dhammaynin fa ina dalika arrinkaas oo inaanan muxuuaha gabadha xibinteeda taranka wixii ku yeela aan la wada jarin ayaa axdaa u dheef badan lilmarati haweeneydii oo iyadii laftirkeeda u wanaag badan wa axabu ila albacli oo ninkana looga jacayl badan yahay ama isagaba jacaylkiisa ha noqoto oo jecel yahay ama ayada jacaylka idinka jecesha ha noqoto waa saxiix weeyaan abu daawuud wuxuu dacfi ayuu ku sheegay lakin xadidku xadiid saxiixa aslaantiisa baabu ladaan adaanka ayuu baabkan u baab yahay fii uduni almawluud mawluud canugii la dhala in dhegtiisa lagu adimo iyo afar iyo afartanaad can abi raafic waxaa laga wariyey radi allahu taala wada qala abu raafic ra'aytu rasulah baan ark sal adana isagoo ku adimay fii uduni alxasan ibnu caliy xasan bin cali dhegtiis isagoo ku adimay xiina goortii waladatu ay dhashay faatimatu bisalaati salaad sidii loo adimo karo isagoo ugu adimay ayaan arkay weyaan abu daawuud tirmidi waana xadiis xasana shucaybn arnaawuud wuxuu leeyah waa daciif laakin xadiisku waa xasan baabu maa jaa fi taadiib alwaladi canug in la edbiyey iyo wa amrihi bisalaad salaad in la fara wixii ku soo rarayo baabkan u baab xadiidka laba kun shan boqol iyo iyo an iyo afartanaad an jaabir bn samrat waa la wariyy radi allahu ta arda qal jaabir samr qala rasu rasulk wuxu yih sl slm lian yuadiba arajulu qofki waladahu canugiisa ee khayran khayr badan min ayatasadqa inuu sadaqaysta bisaacin hal saac inuu sadaqaysto laba kiila iyo bar iyo wix la midkaa iyo anug inuu mxuu canugiisa tarbiyey sadaqadaas ka wanaag badan tarbiyada canuga tirmidi waa daciif waxaa weeyaan maxaa daciifa loo wixii aad ogeydeen oo aayaad ahay ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum ahliikum naara waquuda الnaas wاlxijaara iyo nabigeena sal اllah alay slam muruu awnaadakum biالsalaa wahakada lisabcin salaada markay ilmaha todoba sana gaaraan hala fara iyo adiladii tirada badneed oo waladin saalixin yadcuu lahu daciifkan maba loo bahan in la keena meesha baahi weyne loo qaba lama arko weyan xadidka laba kun shan boqol iyo lix iyo afartanaad can amr ibn saciid waxaa la wari ibn caas can camr ibn saciid ibn caasi radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal slm qaala wuxuu yidhi maa naxala masii walad waalidun waalid waladan canug min naxlin siisma iyo waxaa weeyaan canuga in eh, la waxdo afdala ka fadli badan min adabi adabin adaab xasanin ee suuban tirmidi waa daciif maxaa looga bahan daciifka wixii adilahu soo arooray oo wanaagga ka sheekaynay waaladiina aamanuu waatabacathum duriyathm biiimaan alxaqnaa bihim duriyatahum ilmihii wanaaggii ku raacay ayaa laga dabageyni oo jannadii uu ku jiray aa looga dabageynaya marka Eh, ilmaha ayagana ilmihii la tarbiyey oo wanaagsan marka adilo badan ayaa kusoo aroortay wa fii amrihi nabiga faritaanku u faray bisalaad salaada u faray iyo watafriiq kala geynka fi lmadaajic jiifka lagu kala geeyo xadiis kusoo arooray waxaa weeyaan dib u noqdo oo kun iyo boqol iyo kow iyo toddobaatanaad ayaan kusoo marnay baabun fi lkunaa kunyada oo ilmaha eh, in abu hebel la yihahdo hebel aabihii la yihahdo ama umu hebel hebel hooyadii la yidhahdo eh, wuxuu kusoo aroray baabkan u baab yahay xadiidka laba kun shan boqol iyo todoba iyo afartanaad can xamzata ibnu sahiibin waxaa laga wariyey waa maqbuul ama waa iqa maqbuul waxaa yidhi ibnu xajar iqana waxaa yidhi addahabi taabiciinta kuwooda dhexdhexaadka ayuu ka mid ahaa kuwooda weyna maa kuwooda yaryarna ma ahan ninkaas xamza ibnu suhayb la yihahdaa anna cumara sayid cumar ibn khaaab radi allahu ta an arda qaala wuxuu ku yidhi suhayb wuxuu ku yidhi oo xamza abihi wuxuu ku yidhi maa laka maxaa kugu dhacay tagtanii biabi yaxya abi yaxya maxaad kunyo ugu dhigatay oo abi yaxya in lagu dhahaa suhaybow maxaad u dooratay walaysa laka waladun canugna ma lihid qaal wuxuu yidhi kanaani rasuula nabiga all ayaa kunyadaa isiiyey biabi yaxya abi yaxya nabigaa isiiyey cala sla slam xasan ayuu yidhi alimaam alalbani wa ibn maaja soo saaray ibnu arnaawudna wuxuu leeyahay shacib ibnu arnaawud waa daciif laakiin tan sheekh albani ayaan qaadanayna maxaa yeelay tasxiixa iyo tadciifka asheekh alalbani cid qarnigan joogta oo la toa lama arko laa shacib ibn arnaawud walaa hayruhu min alculamaai alkibaar culimmada weyn cid muxuu ahaa meesha uu gaaray ku dhowaan karta lama arko marka tasxiixa iyo tadciifka imaam albani meesha hadaa yeelaan raggan kale waale kaadiye noo yara kaadiye waayahay xadiidka laba kun shan boqol iyo iskana jacayl aan u qabna gooni ahaan ma ahan ee waxaan u leenahay qawaacidda uu alimaam alalbani u maray xadiidka tadciifka iyo waad la yaabaysaa halka xadii silsila axadii adaciifa ama silsilat axadii saxiixa markaad akhriso ood halka xadii inta aad mara iyo uruqsi u jamcina iyo nin walba siduu u hadla iyo muxuu ahay wixii laga yidhi siduu u aruurina iyo khulaasada meeshuu gaara markaad aragta waad la yaabay waxaa is leedahay halka xadiidku wuxuu hay sanad ayaa ku geli yaabaad u dhimanaysan raximah llahu raxmata waasica waayahay xadiidka laba kun shan boqol iyo sideed iyo afartanaad can caishata waxaa la wariyey radi allahu taala ardaha anaha caisha qalat waxay ti ya rasul rasulka allow kullu sawaaxibay sawaaxibi saaxiibyaalkay dhammaantood lahunna ayaga ayuu u sugnaaday kunan kunya uma hebel uma hebel uma hebel ayay wada leeyihiin qaal wuxuu yidhi faktanii faktanii adigana muxuu kunya ka dhiga bibniki wiilkaada cabdilaahi ahaa wiilkaada cabdilaahi ibni zubayr oo muxuu ahaa yacni ibna ukhtiha walaasheed wiilka ay dhashay oo asma bint abubakr ay dhashay ka adigana mxuu ahaa wiil ka dhigo oo waxaad tirahda ummi cabdilahi la bax fa kaanat waxay ahayd tukna mid kunyo looga dhiga biummi cabdilaah ummi cabdilaah wax badan axaadiis waa kusoo marteen waadna taqaanaan caaishat ummi cabdilah ummi cabdilah cabdilah bin zubayr wa oo walaasheed ayaa dhashay ilaan hooy ay u tahay abu daawuud ibnu maaja waa xadiis saxiixa baabu mudaacabat alawlaad ilmaha in lala fara ciyaaro oo la ciyaarsiiyo oo la dheeliyo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun shan boqol iyo sagaal iyo afartanaad can abdillahi bn xarit waxaa la wariyey azabidi waa saxaabi jaliil ah radi allahu ta a qal bdmamink la abdulahi bn xaari kaana rasul nabg al wxu sal slm yasufu mid safa cabdallaahi cabdallaahi iyo wa cubaydallaahi cubaydallah iyo wakaiiran in badan wa kaiiran in badan bani cabaas wa kaiiran in badan oo bani cabaas cabaas ilmihiisa ka mid ah ayuu nabigeena safi jiray sal l slm uma yaquul wuxuu dhihi jiray man sabaqa qofkii iisoo degdega ilaya xaggayga falahu kada wakada saa i saa ayuu leeyahay faystabiuuna way u bartami jireen ilahi fayacacuuna calaa dahri dhabarkiisa ay ku dhec jireen iwa sadriga xabadkiisa fayuqabilahu nabigu dhukan jiray wayaltazimuhum saasuu nabigan ugu dhegi jiray sal ala alay aslam xadiikaas waxaa soo saaray imaam axmed waa isnaadu daciif maxaan ugu baahannahay axaadii badan sooma taqaanaan oo muxuu ahaa ilmaha ciyaarsiintooda yaa h sheega maa facala nuayr canugii aad ka dhintay shimbirka yaraa iyo waxaa weeye nabigeena sal allahu alay waslam ilmaha aad ciyaarsiin jiray lama koobi karo xad ma lahan marka dacfigan sheekh inuu keena maxaan ugu baahnaynay wa naam mid kal keena miy hoos ugu yeela kan u dambeey booskiisu geliyey maasha allah waa kan soo ma jeed waa nuskadii nuskadii labaad wa baabu madaacabat alawlaad awlaadda in la ciyaarsiiyo wuxuu u keenay xadiid kale oo cajiiba ah. waana sax xadiidka laba kun iyo shan boqol iyo sagaal iyo afartanaad can bara bni cazib xali radi allahu ta arda qal wuxu uhi bara ra'aytu nabiya nabigan ayaan arkay iwalxasanu xasan ibnu caliy calaa caatiqi qoortiisu saaran yahay halkaasuu nabigu saaran yahay waa cayaarsiintii yaquulu wuxuu le allahuma alla innii anigu uxibu waan jeclaha fa axibahu adigana jeclow bukhari muslim yaa soo saaray kan ayaan u bahnayn midka daciifka marka kan ku badasha kan ha lagu bedelo sheekh uuba ku bedelay xafidahu llah alkitaab alhamis kitaabka shanaad waa dhow yahay insha allah waxba ha ruqaansanina insha allah waa meel dhow ayaan ku istaagi doonaa aad u dhow marki geedegi lagu jiro mogta ilma waa dhihi jir meel meelo yaa la degi marka maadaama ramadaan eh, afurka uu soo dhow yahay aan iska yara muxuu ahaa soconna eh, salaadaha oo cishaha iyo salaada maqrib ayaa horaan noo rafaadiyey marka hadda maadaama waqti yar aan yar haysano aan yar dhaqaaqna insha allahu tacala alkitaab alkhamis mar kasta oon dhaqaaqnana waxaa soo gaaban doona ayaamahaan akrinayna oo a toban iyo kow cashir maadaama aan yidhi waxaa laga yaabaa in aan cashirada ay noo soo gaabtaan haddii aan yar horey u soconno alkitaab alkhamis kitaabka shanaad almiraa walwasaya dhaxalka iyo dardaaranada loo dardaarmo dadka ama qofka markuu dhiman rabo inuu dardaarmo iyo dhaxalka markuu dhinta kadib xoolihiis loo dhali ayuu baabkan ubaabiya ayuu kitaabkan kitaabiy weyaan alfasl awal fasalka koobaad alfaraa'idu faraaisha ama cilmiga dhaxalka baabu ilxaaqi alfaraa'idi dhaxalka in la haleeshiiyo biahlihaa dadka muta bacda adaa xuquuqi xuquuqda marka laga gudo kadib xuquuqda laguda waxaa weeyaan mu'an atajhiiz qofka duugmada iyo dhaqitaankii iyo qabrigii iyo wixii la midka ah, mu una tajhiis diyaargarayntiisii oo qabriga la geynay wixii loo isticmaalay mu una tajhiis ayaa la yidhahda taasay u horrayso kadibna waxaa ku xigta addayn daynta waxaa weeyaan xoolihii uu ka tagay daynta lagu leeyay ayaa lagu xijinaya kadibna daynta caamka dayn mursala ayaa laga bixinaya ma garat marka daynta laga bixiyo oo inta ay baxdo waxaa ku xiga marka oo raaca waxaa weeyaan xaqi ilaahi subxaana wa tacaala wasiyadii ayaa marka loo imanaya xadidka laba kun an boqol iyo kontonaad xadidka laba kun an boqol iyo kontonaad an ibn cabas waxaa lg abdillah bn cabas radi allah ta an nabi nabig wxu sal sl qal nabigan wuxuu yidhi alxiqu war haleeshiya alfaraa'ida dhaxalka biahliha reerkii iyo dadkii lahaa haleeshiyo famaa baqiya wixii soo haro fa huwa isaga liwlaa rajulin qofkan ugu haboon ama ninkan ugu haboon ama u dhow dakarin oo weliba lab ah oon dhadig ahayn ayaa iskale weeyaan ulu iyo umun iyo rubuc iyo sudus iyo uluayn iyo nis alfuruud muqadara fi kitaab illah aulu baaqina ku dar oo toddobaad furuusha ayada marka dadkii lahay la siiyo oy qaataan wixii ka soo hara wixii soo hara marka waxaa weyaan casaba ayaa la yihahda wuxuu ka warramaya marka casabadii faraaishina wuxuu ugu warramay alxiqu lfaraaida biahliha xadiidka bukhari muslim soo saaray baabu miiraati abaweyni wazawjayn labada aabbo haawyada iyo aabbaha ayaa lagu jamciya min baabi taqliib iyo labada muxuu ahaa isqabto dhexalkooda ayuu baabkan ubaabiy xadidka laba kun shan boqol iyo ko iyo kontonaad can ibn abbas waxaa radi allahu taala anhuma qal cbdillahi bin cabbaas kaana almaalu maalku wuxuu kaana almaalu maalka waxaa qaadan jiray lilwaladi canuga la dhalay ayaa maalka la wareegi jiray wa kaanat alwasiyatu dhaxalkana ama wasiyada dardaaranka la dardaarmo oo loo dardaarma qofka markuu dhimana dardaaranka u dardaarmana lilwaalidayn labada waalid ayaa loo dadaarmi jiray fanasakha allahu alweyne wuxuu nasakhay min dalika arrinka asaga maa axaba wuxuu doono ayuu nasakhay fajacala wuxuu yeelay lidakari qofka labka ah milu xadi luntayayni labada dhadiga ah dheeftoodo kale ayaa la siinaya labadii dhadiga haddii la siiyo boqol isku siiy asna boqol ayuu qaadanaya kii labka ahaa wajacala liabaweyn labadii aabana wuxuu rabbi u yeelay likulli waaxidin mid alko minhum ay ka mid sudusu xoolihii markii lix meelood loo qaybiy hal meel in laga siiyo ayuu mxuuaha yeelay weeyaan wajacala lilmar'ati haweenaydii la qabay oo ninkaad u dhintayna waxaa loo yeelay athumun sideed meelood hal meel iwaruubcu afar meelood hal meel walizawji ninkan wuxuu leeyahay ashatru nshatra nus ayuu leeyahay walizawji ninka ayuu sugnaada ashatru mhm. ma tii hore ay ku cadfan tahay wajacala lizawji shatra nacam walizawji ninkan wuxuu u yeelay nabigeena ashatra ayuu yeelay iwarubca shara nus ayuu u yeelay iyo waruca afar meelood hal meel ayuu yeelay marka faraa'idka sidiisaba waa mas'alooyin aad u kooban waana cilmiga dad badan ayna aqoonin markii la yidhaahdana in la bartana wax aad u yar oo aad u fudud weeyaan sidiisa masaa'il kooban wa cilmi dheerba ma ahan cilmi aad u yar marka hadda aad tafaasiil ma geli karna laakiin xadiidkan nabigeena sala allahu alay wasalam amaba cabdullahi bin cabaas radi allahu taala arda wuxuu leeyahay berigii hore xaaladda sadr lislaamka waxay ahayd xoolaha sideeda waxaa dhexlaa oo qaadana ilmaha waladka labada wax dhashayna waxaa la dhihi jiray ay dhaleen ayaa u dardaarmi jiray oo dhihi jiray aabba intaa hala siiyo hooyana saa hala siiyo waa la nasakhay markaa inta waxaa lagu nasakhay aabba iyo hooyo waxay leeyihiin sudus sudus lix meelood hal meel qaadanayaan haddii ilma meesha ay joogaan wa hadday ilma meesha joogaan wa hadday ilma meesha joogin xugun kale wa sidoo kale sidoo kale ilmahana lidakari milu xadi lunhayeyn xoolihii markay wiil iyo gabarhood joogaan saddexa loo qaybinaya laba qaybood waxaa qaadana wiilkii qaybna waxaa qaadani gabadhi ayaa qaadani labada gabdhood iyo wiilka ayaa isku nasiiba waxaa laga yaaba mararka qaar laisweydiyo la yihahdo gabdhihi waa la dulmiyey maxaa la dulmini kan waa madluum kanaa miskiin madluum maahani kanaa miskiina tusaale yar fiiriya tusaalaha muxuu yahay nin baa dhintay wuxuu ka tagay wuxuu ka tagay sagaal sagaashan kun uu ka tagay sagaashan kun bas uu ka tagay qofka uuba dhintay markuu sagaashan ka tagay gabadhii waxaa la siiyey soddon kun wiilkiina waxaa la siiyey meeqaa la siiyey lixdan kunaa la siiyey marka lixdan la siiyey gabadhii markiiba nasiibkeeda ugu fiicnaa waa la soo doonay soddonkeeda kun boorsa ay ku jirtaa la socdaan bangigii ay ku jirtaa ama embesadii waa la soo doonay shukaansigi inta la waday waa lagu tuuray moogta telefoonkasoomaalin eh, eh, dambe meherka waay tii toban kun oo dolar hala siiy toban kun oo dolar madax laga saar ninkii keen toban keyd kun ku darsa toban kun oo dolar iyo waxaa weyaan iyo saddexdii soddon kun oo lacag kenyadahayd meesha kula rid halkaasaa haystaa guri qasri ha la dejiyey oo sariir muxuu intaa la eg adduun haakada biilkeedina waxaa weyaan bishii waxaad qaadanaysaa muxuu aha kun dolar kun shan boqol oo dolar bil kasta intaa qaado intaa rabtana cun intaa rabta meel dhiga intaa rabta ku bashaal wabilahi towfiiq waa kaas marka waa boqorad meel ka soo jeeda miskiinki ay soo haro meeshaan ahay lixdan kun aa gacanta loo geliyey lixdan kun ayaa gacanta loo geliyey marka ilmo walaalihiis oo kale oo masaakiinaa jir ilmihii masaakiinta walaalihiisa oo aabbihiis uu ka dhintay laga raba biilkoodi horta kow tan xataa haddaan la guursanin ayadaa isagaa laga rabi lahaa middaan muxuu ahaa boqoradda noqotay isagaa laga rabi lahaa sidoo kale hadda waa inuu islaan doonto markuu doono maxaa laga qaadanaya meheraa laga rabaa aroosaa laga rabaa biilaa laga rabaa yacnii waad garanaysaan isaga marka madiyun miskiin wa kaasaa marka loo naxariisamo sooma marka nimankan la muxuu aha dumarkii ayaa la dulmiyey waxba ma allahood allawa wax badan ayaa u dhiman waaya ninka ayaa kusoo har ninkan wuxuu qaadanayaa haddii ilmo meesha qoftiis ay ka dhimatay xaaskiisii ay ilmo ay ka dhimatay isaga wuxuu qaadanayaa afar meelood hal meel haddii ilmo ay ka dhimanin oo waxaa wey ayna jirinna nus ayuu qaadanayaa gabadhiina amaba zawjadii xaaskina hadii ninkii aad ilmo ka dhintay sideed meelood hal meel ay ooley ka qaadanaysaa ila ool ilmihi qaadan ilmihin ayadunbaa ay ku korinaysaa ayadana waad la cunaysaa kulli markay rabto e, sidoo kale waxaa weeyaan haddii ilmo uusan ninka ka teginna afar meelood hal meel ayay xoolaa ka qaadanaysaa faraaidka lidin sheega waa intaas ayada wax dherba ma ahaba wax aad kooban wa fii riwaayati riwaayat wajacala wuxuu yeelay nabigeena sal slm lilabaweyni labadii muxuuha aabbo labadii wajacala alla wuxuu yeelay abaweyn labada aabo likulli waaxidin mid la arko minhum ay ka mid sudusa lix meelood hal meel iwa ulua iyo saddex meelood hal meel uludka waa markii ilmo ayna joogin iyo jamcu min alkhwa hooyada ayaa qaadanaysa baabkaas marka faraaidka aad looma sii dhexgeli karo bukhari ayaa soo saaray baabu miiraati aljaddi awowga dhexalkiis ayuu baabkan u baab yahay ma aabbo kale laga dhigi mase waa maya aabbo kale laga dhigi ayuu imaamku wataa sida abubakar iyo rag badan ay asaa qabaan waxayna deliishanayaan waxaa weeyaan watabactu millata aabaa'ii ibraahima isxaaqa wayacquub aabbayaalkay ayuu yidhi marka muxuu ahaa nabi yuusuf aabbayaalkay aabbihii rasmigaana waa yacquub laakiin isxaaq ayuu sheegay oo ibrahim ayuu sheegay halkaas ayuu sheegay marka aabbanimada halkaas ay u daliishanayaan weyaan halkaas ay u daliishanayaan khilaaf ayaa jira oo jadka booska aabbaha yuu gelaya oo wax alle wix aabbaha aad amaba aad xajibaay ood xajbi ku samaynay amaba aad muxuu aha meesha ka bixinay ama aad ayaad qaadanaya may qaarn waxay leen maya aabbahoo kale xaalado ayuu ku yahay xaaladana kuma aha waaba dheer weyaan waa masale khilaafiya xadii laba kun shan boqol iyo laba iyo kontonaad can abdilahi bn abi muleyka waxaa laga wariyey raximahullah qal wuxu abdulahi bn abi muleyka kataba ahlukuufati ahlukuufa waxay qoreen ila bni zubayr abdulahi bn zubayr waxay u qoreen fi ljaddi awowga faqaala wuxuu yidhi awowga xaggiisa wax ugu qoreen awowga xukunkiisa faqaala wuxuu yidhi ama aladii kimiya qaala rasul rasulka al uu yidhi sal slem low kunta haddii aanay mutakhidan mid yeesha eh, min hadi ummati ummadan khaliilan saaxib gooni ah latakhadtu waan yeelan lahay eh, saaxib baan ka dhigan lahay u yidhi abubakar ula jeeda anzalahu wuxuu dejiyey aban ay mansilata abin yacni ababakrin abubakr oo nabigeena sal allahu alay slam saaxiibkiis ahaa nabigeenana uu yidhi sal allah alay slam haddii aan mid saaxiib gooni ka dhigana abubakr aan ka dhigan laha wuxuu xukumay inuu aabbaha iyo awowga ay isku boos yihiin oo booska aabbihi haddii la waayo awowga booska aabba u geli saas ayuu xukumay weyaan qala wuxuu yidhi ama aladii kimiya qaala rasul rasulka u yidhi sal slm xaqiisuu ku yidhi low kuntu mutakidan min hadi ummati khaliilan latakadtuhu ay latakadtu huwa abubakr ayaan ka yeelan lahay anzalahu aban ay anzalahu manzilat alab saa weyaan xadidka buhari ayaa soo saaray xadidka laba kun shan boqol iyo saddex iyo kontonaad can alxasan waxaa la wariyey ibnu cali ana cali bin abi aalib radi allahu ta arda kaana waxaa yushariku xasan albasri inuu yahan laga yaaba yushariku mid la wadaajiyo aljadda awowga maca alikhwati walaalaha ila sudusi ilaa sudus inay qaybsadaan ayuu samayn jiray tashriik iyo baabaljad walikhwa baab la yihahda jiro oo yani faraaidka dhan wax ugu dhibka badan waa faraaidka dhan waxa ugu dhib badan aljad walikhwa saxaabadina way ka wada carari jireen nin walba wuxuu dhihi jiray aniga ha ii dhaweynina man araada an yatajashama jaraaiima jahanama falyaqdi bayna aljad wاlikhwa saasay dhihi jireen qofkii jahaname inuu mxuu ahaa ku dabaasho rabo baabkaasa gala sayid muxuu ahaa cumar radi allahu ta arda ayaa wuxuu yidhi haddii aan sanadka damba noolaado jedka meelaan inka saaraya isagoo meel saarnayu dhintay marka baab adag weya baabka isagaa maxaa yeel nusuus aad u kala saaraysaa muxuu aha wax baa ku yar jira waa yahay xadiidkaas daarimi ayaa fii sunanihi waa isnaadu saxiix xadidka laba kun shan boqol iyo konton iyo afaraad can ibrahim naqi waxaa laga wariy taabicigaas qaala wuxu ibrahim naqaci kaana caliyun wuxuu ahaa yushariku mid wadaajiyo aljadda awowga ilaa sittatin ilaa lix laga gaaro sudus ula jeedaa maca alikhwati walaalaha yani ilaa ay mararka qaar ilaa mxuuah sudus asaga u qaato ayuu la wadaajin jiray laakiin marna kama hoos marayo awowga sudus markaad walaalo la jiro sudus kama hoos marayo sideedaba tashriiga cidda qabta ayaa muxuu laga hadlaya yucطi wuxuu siinayaa kula saaxibi fariidatin mid kasto farad u saaxiibka ahay fariidatahu faradkiisa ayuu siinaya sudus hadduu ahaa hadduu rubuc ahaa hadduu tumun ahaa walaa yuwariu ahan walaalna oo liummin walaal hooye bas ay dhashay maca jaddin awowla lama dhexhashinay walaa ukhtan liummin walaal hooye bas ay dhashayna awowla lama dhexhashinay walaa yaziidu ljadda awowga maca alwaladi canug hadduu jooga canug eh, uu ka tagay eh, ninka dhinti hadduu jooga canugiis hadduu jooga awowga looma dhaafinayo cala sudus sudus looma dhaafinaya weyaan ilaa an yakuuna inuu ahaada hayruhu isaga midaan ahayn oo jad kale inuu joogo waa gooni walaa yuqaasimu biahin walaal eh, oo liabin aabba u sugnaaday loolama qaybinayo maca alahi liummin wa abin liabin wa ummin walaal oo muxuu ahaa aabbihii hooyaba walaalo ay qofka ka yihiin iyo walaal aabba bas ah haddii ay joogaanno waxa weeyaan taqaasonka lama gelinaayo oo ayagii inta walaalo lagu wada tiriyo kadibna lama gelinaayo waxaa weye masale la ya masalada mucaadaad la yihah ama soo geli baabkaas isku dhibina waidaa kaanat haddii ahayd ukhtun walaal liabin aabba iyo wa ummin oo muxuu ahaa aabiy isku aabiskoy ay yihiin iyo waahun wa ahun walaal oo liabin aabba bas ah acta alkhta annisfa walaashii waxaa la siinayaa aabbiya hooyada muxuu ahaa ay dhaleen nis ayaa la siinaya wanisf alahar niska kale bayn aljaddi walakhi iyo muxuuha awowgii iyo walaalkii ayaa nisfayna kala qaybsani waida kaanuu hadday yihiin ikhwatan iyo akhawaat walaal iyo walaalo hadday isla joogaan sharakahum uu la wadaagaya maca jaddi awowgii ila sudusi daarim ayaa soo saaray fi inqiaac marka aar weyaan aarkaasna weliba haddana inqiaac ayaa ku jiro agga iska dhiga marka agga la iska dhiga xadii laba kun shan boqol iyo konton iyo shanaad can zayd ibni haabitin waxaa la wariyey radi allahu taala arda anahu zayd bn haabit kaana waxaa yuqaasimu biljaddi awowga mid muxuu ahaa la qaybiyo maca alikhwati walaalaha ila ulu ilaa sudus laga gaaro saddex meelood hal meel uma laa yunqisuhu hoos kama marin jirin daarimi ayaa soo saaray isnaadu munqaic labadan jeerba labadan aarba xagga iska dhiga laa taquumu calayha alxuja maadaama inqiaac iyo dacfi ku jira xaggaa la dhigaya weyaan hada wallahu aclam wsala allah wslm ala abdi rasul mustafa